بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تابع المنادى waxaynu cashirkeennan ku soo dhex jirnay munaadaha waxaynu maanta halkan ka bilaabi doonnaa taabica munaaduhu uu leeyahay ama ha ahaada taabicu nactigii ama ha ahaada taabicu tawkiidkii ama ha ahaada taabicu bayaankii ama ha ahaada taabicu nasaqii tawaabicda wixii la isku odhan jiray oo munaadaha laakiin taabicu ah ayaynu arkaynaa culimo waxaa la yidhaha taabicu lmunaada mas'aladani suwar iyo qaybo ayay yeelanaysaa waxaana loo arkaa qaybaha ay mas'aladu leedahay ama suwarka ay mas'aladu yeelanayso ilaa boqol iyo toban suuro ayaa mas'aladan cashirkanan maanta dhiganayno ayuu suwarkiisu noqonayaa boqol iyo toban suuro boqol suuro ayaa rasmiya boqolka suuro ee rasmiga ah ayaynu horreysiin doonaa waa ilaa boqol iyo toban suuro sida uu boqolku u soo baxayo waxa weeye munaaduhu wuxuu ahaan jiray shan munaaduhu imisuu ahaan jiray munaaduhu shan buu ahaan jiray inuu yahay mufradka calamkaa mufrad calama iyo inuu yahay nakire maqsuudo ah iyo inuu yahay nakire hayru maqsuudo ah iyo inuu yahay mudaaf iyo inuu yahay shabiih bilmudaaf munaaduhu shantaasu ahaan jiray taabica aynu ka hadli doonaana isna shan buu noqonayaa taabicuna waa shan taabicu inuu nacti yahay iyo inuu tawkiid macnawiya yahay iyo inuu bedel yahay iyo inuu cadfulbayaan yahay iyo inuu cadfu nasaq yahay taabiciina waa shan waxaad sawirataa taabica shantiisa oo munaaduhu uu yahay mudaaf saw shan suuro ma haysid haddana taabica shantiisa oo munaaduhu uu yahay shabiih bilmudaaf sow toban ma haysid haddana taabica shantiisa oo munaaduhu yahay mufrad calama saw shan iyo toban ma haysid haddana taabica shantiisa oo munaaduhu uu yahay nakiro maqsuuda sow labaatan ma hayno haddana taabica shantiisa oo munaadihu yahay nakira gayru maqsuuda shan iyo labaatan si kale haddaanu dhigo munaadihii shanta ahaa tawaabicduna ay shanta ahaayeen shan shan ku dhufadhe shan iyo labaatan suuro ayuu soo baxday shan iyo labaatanka suure halkaa ka soo baxay munaad taabicu axwaal wax la yidhaha buu leeyaho afara afar xaaladood oo taabicu uu leeyahay baa jira oo axwaalu taabici loo yaqaan axwaalu taabici afartiisu waxa weeye inuu taabicu u al wato iyo inuu taabicu mudaaf yahay iyo inuu taabicu alna uuna wadan mudaafna uuna ahayn iyo inuu taabicu al iyo idaafaba wada wato eeg al quruu wataa may e mudaaf qura weeyi may e labadaba uu isku darsaday may labada midna ma wato afartaa suuro ayaad ku dhufan doontaa shan iyo labaatankii aada haysatay shan iyo labaatankii aynu haynay afar suuro ku dhufo waa boqol boqolkaa suuro ayaa rasmiya tobanka kale ee siyaadada ah tobanka suuro ee siyaadadiihi waxay ka soo baxayaan waxa weeye ismu ishaaraha markii taabic loo sameeyo iyo ereyga ayu ah ee lagu silayn jiray maxaanku idhaahdaa ama ismu ishaare ama lagu silayn jiray erey alwata marka kuwaa loo sameeyo taabic ayay iyagana suwar ka soo baxayaan ilaa toban bay noqon karaan wayna ka yaraan karaan suwarka halkaa ka soo baxaya boqolkaasaa laakiin rasmiya culimo waxaa jira boqolkaa suuro afartan suuro waa lagu qasban yahay in la barto lixdan suurona waa iska siyaado xilliga uu munaaduhu yahay mebniga munaade mebniya markuu yahay maxaynu soo qaadanaynaa munaade mebniya waxaan soo qaadan karnaa mufrad calamo caaliya sow ma aha haddaad u dhawaaqayso muxuu noqon cali yaa caliyu waa munaade mebniya tawaabicdu markay shan noqdaan xaaladahooguna ay afar ahaayeen afar shan lagu dhufto waa imisa labaatan labaatankaasoo munaaduhu mufrad calama yahay iyo labaatankaasoo mufradku uu nakiro maqsuudaa yahay afartankaa waa lagu qasban yahay lixdanka soo hadhayna inta badan halkan lagagama warramo afartankaasa ah inta badan suwarka laga waramo ee halkan ka soo baxaya ayay noqonayaan afartanka boqolka suuraba halkan aan soo ishaarnay waraaqaheennin ayaad ka heli doontiin biidni illaahi tacaala laba beij ayaan ku soo tilmaannay oo boqolka suuro iyo siday u soo baxayaan iyo siday yihiin aynu eegi doonno lmunaaduhu tacriif buu kaa rabaa oo aqsaam buu kaa rabaa oo axwaal buu kaa rabaa oo axkaam buu kaa rabaa oo amhilu kaa rabaa shan dhinac inaad ka barataa loo baahan yahay waa xagga tacriifka iyo xagga aqsaamta iyo xagga axwaasha iyo xagga axkaamta iyo xagga amhilada waxaan ku soo gaabsannay tacriifkii iyo waxaan ku soo gaabsan doonaa qaybo ka mid ah waraaqahan aynu arki doonaa biidni illaahi tacaala sidaynu usoo dhigno fatacriifuhu huwa nafsu tacriifi taabic walaa nuciiduhu hunaa khawfan min aliطaalati wاlmalal tacriifkii taabicuu lahaan jiray unbuu leeyahay halkan ku soo celin mayno inuu kitaabku dheeraado inana andaallo ayaynu ka baqnay baynu nidhi haddaba yanqasim taabicu lmunaada ilaa mi'ati qismin wuxuu u qaybsamayaa ilaa boqol siday ku soo baxaysaana waa tan wahiya xaasilatun min darbi suwari lmunaada alkhamsa munaadaha shanta ah ayaa lagu dhufan fii suwari taabica alkhamsa taabicii shanta ahaa munaaduhu inuu shan yahay ma shaki baa idinkaga jira munaadu inuu shan yahay ka warrama culimo sheekh maxamed ee tiri bal shanta munaade waa mufrad calama kow nakira maqsuuda waa laba nakira hayru maqsuuda waa saddex iyo shabiih bilmudaaf waa afar iyo mudaaf waa shan taabicu inuu shan yahay ma shaki baa inaga haya sheekh cali shanta taabic tiri waa nactigii tawkiidka cadafka okay halkaa cadafka a tidhi baa war yar ka dhiman yahay ha waka waayo shan inoo noqon maayo haddii cadafka aan idlaaqno cadafka waa inaan laba u kala qaadno cadfulbayaan iyo cadfunasaq waa sax iyo bedelkii shantiina wa kuwaa haddaba shan shan lagu dhuftay maxaa ka soo baxay shan iyo labaatan baa ka soo baxay waxaad usii geysanaysaa uun wax axwaal la yidhaah oo taabicu uu leeyahay axwaashaasi inuu taabicu al wato al qura iyo inuu mudaafun yahay iyo inuu labadaba wada wato iyo inuuna labada midnaba wadanin shan iyo labaatankii afar ku dhufo shan iyo labaatankii suuro afar ku dhufo waa boqol boqolkaa suuro ayaa rasmi ah fatakuunu waxaynu nidhi wahiya xaasilatun waxay ka soo baxaysaa min darbi suwari lmunaadaa alkhamsa fii suwari taabica alkhamsa فتكون النتيجة خمسة وعشرين صورة شن يلباتن سورة أي هالك تمد ثم تضرب هذه صور وحا لقول فنيا في أحوال التابع وهي أربعة تابع أفرتيسي وكونه مضافا مع ال وكونه مجردا من ال والإضافة وكونه مضافا فقط وكونه محلا بال فقط فالحاصل مئة صورة إلا أن النحويين يبحثون في هذا المكان أربعين صورة قلوضا نحادا لو يقانا أفرتا سورة يلقنكم بحثيان wailayka tafsiilahaa afartanka awnila eeg afartanka suuro ee halkan lagu lagu baxsiyayo waxa weeye munaaduhu markuu mebni yahay imise suuray ahayd munaade mebniya ama mufrad ah oo macrifa imise suuru lahaa laba suuro quru lahaa waa maxay inuu yahay mufrad calama iyo inuu yahay nakire maqsuuda laba suuro soo halkaa kuma hadla arkayno oo mufrad calama iyo nakire maqsuuda ah mufradkaa calamka iyo nakirada maqsuudada ee halkaa ka soo baxay labadaasaynu samaynaynaa taabic mid kaste mufradka calamkaa shan taabic buu yeelan shantiisa taabic afar baa lagu sii dhufan afartoodii xaaladood mufradka calamkaa keligii muxuu yeelanayaa labaatan nakirada maqsuudadiina keligeed maxay yeelanaysaa labaatan haddaad haddaba labaatan xasiliso waxa kalena waad uga qiyaasan doontaa insha allahu tacaala labaatankaasi waxay inoogu qaybsamayaan saddex qaybood saddexda qaybood qayb saxiix baa la yidhaha waa shan iyo toban suuro shan iyo toban suuro ayaa saxiix ah shan iyo toban suuro ayaa saxiixa ah. qaybna mutacadir baa la yidhaha waa saddex suuro qaybna mumtanic baa la yidhaahdaa oo waxa weeyaan afar laba suuro weeyi mumtanicuna waa laba suuro maxay iskugu keen noqdeen mumtanica maxaynu nidhi mumtanica waa imis labaatankii maxaa mumtanica laba labaatankii maxaa mutacadir ah saddex suuro maxaa soo hadhay labaatankii shan iyo tobanka soo hadhayna waa saxiix haddaba haddii afartanan ka dhigo afartankii maxaa eh, mumtanica afartankii maxaa labaatanka mumtanic ahaa mumtanic maxaa labaatanka ahaa u fiirsada hadda laba afartanka maxaa mumtanica afar maxaa mutacadira markaa labaatanka labaatanka maxaa mutacadira saddex afartankana maxaa mutacadila lix baa mutacadila eg maxaa saxiixa afartanka so afartanka maxaa saxiixa soddon suuro dhahdi soddon baa saxiixa culimo waayo maxaa labaatanka saxiix ahaa shan iyo toban sababa shan iyo tobanki laba ku dhufa waa shan iyo toban saxiixa calama iyo calamka ka imanaya iyo shan iyo tobanna kira maqsuudo ka imanaya soddon baa saxiixa markaa afartankii afartanka saasaynu u qaybini qaybuhu boqol kanuun maahee ilaa waxay ku dhowaan karaan kun bay ku dhowaan karaan bal haddii aad u eega qaybahaasi siddeed boqol way dhaafi karaan suwarka haddii si loo dhigo ilaa siddeed boqoloo suuro way dhaafi karaan laakiin waxaan doonaynaa waa bidaaye e alfiyuhuna way noogu iman doonaa insha allah qadriga inaad maqasheen baan u malaynayaa jaraamaa ufride maad maqasheen jaraamaa ufride kelmad cashirkan magac kaleba male jaraamaa ufriddaa loo yaqaan soomaalidu jaraamaa ufridday tidhaahdaa magac bay ka dhigan jaraamaa ufride jaraamaa ufriduhu waa qaaciidadanay ka qaateen qodobkan uu ka bilaabay wayejri maa ufride markuu yidhi ayay yidhahdeen jaraamaa ufride jaraamaa ufriduhu wuu tilmaaman yahay waxaad ila eegi doontiin waxaynu mutacadirka ka nidhiso mutacadirka waxaynu nidhiso maaha waa waa saddex suuro mutacadirka ila eega saddexdiisa suuro ama tilmaanta mutacadirkaba eeg mutacadirka waxaa la yidhaahdaa maa lam yumkin wuquucuhu fi lcarabiya aslan waxa aan af carabiga dhex dhici karin ayaa horta mutacadir la yidhaahdaa mutacadir waa maxay baynu nidhi waa maa lam yumkin wuquucuhu fi lcarabiya shaygan marka af carabigaba uuna dhex dhici karaynin mutacadir baa la yidhaha waa saddex suuro saddexdaa ila eega mutacadirka ah ee af carabiga aan dhex dhici karaynin cadfulbayaan al iyo idaafo wata sinaba suurtagalum aha afcarabi in laga helo waa suuradda koobaad cadfulbayaan maxay sitaa cadfulbayaanku hadda afar buu noqonayay sow maaha inuu al qura wato iyo inuu mudaaf qura yahay iyo inuu labadaba wada wato iyo in labadaba laga wada daayo soo afar maaha haddaba cadful bayaan alna wata idaafana wata lama ogolo af carabigu ma dhex dhici karo sababtu waa maxay cadfulbayaanka marka aan dhiganaynay waxaan odhan jirnay waa jaami cadfulbayaanka maxaa shardigiisa ahaa inuu maxaa yahay jaamidku waxa weeye mushtaq ma aha ismi faacil iyo ma aha haddaba mudaaf alwata oo jaamida af carabiga ma banaana mudaafku wuxuu al qaadan karaa shan suuroo qura mudaafku goormuu al qaadan karaa shan suuroo qura mudaafka al ah loo ogol yahay shanta suuraba haddii dib loogu noqdo mudaafku waa wasfi waa idaafa lafdiya idaafadii la odhan jiray buu ka yimaadaa mudaaf jaamida oo alwata af lama arag iska ilaali cadfulbayaan al iyo idaafo wata waa kow tawkiid al iyo idaafaba wata isna tawkiidku markuu yahay tawkiid macnawiya bal u fiirsada tawkiid macnawiya markuu tawkiidku yahay muxuu ahaan jiray tawkiidka macnawigu alfaad la yaqaano oo maxsuura oo toddoba ah ama sideed as ahaan jirin wax mushtaqi miyuu ku jiray kuma jirin sideebuu buu haddaba tawkiidku alna u qaadan mudaafna u noqon yaa ka ogolba arrinkaa al iyo idaafo inuu isku darsado cidna ma ogola waa qodobka labaad mas'aladeenna saddexaad waa tawkiid macnawiya oo al wata tawkiid macnawiya sidiisa yaa yaa tusaale si keenaya tawkiid macnawiya af carabiya maxaa la odhan jiray tawkiidka macnawiga carabiga haye jaa alqawmu kulluhum saw maaha miyuuna mudaaf ahayn kullidani humtani mayna waaba qasabba inuu damiir qaato walow muqadarba ha ahaada damiirkaasi mudaaf inuu xisaabnaado damiirkuna uu qadaran yahay damiirkaasuu iska sitaa man shuruudaha tawkiidka aynaan ku darin berigii waynu ku soo darnay tawkiidku inuu damiir sito waayo ka mu'akadka ee la adkaynayo ayaa macrifo ah sida ay dee basriyiintu shardiga ka dhigeen haddaba kii wax adkaynayey nakiro noqon maayo kii wax adkaynayey maxaynu nidhi nakiro noqon maayo haddii cid loo qayshado ma cid kaa jilicsan baa loo qayshadaa mise cid wax ku dhaanta maxaa yaa loo qayshadaa cid wax ku dhaanta sow ma aha maanta ka la adkaynayaa wuxuu u qayshaday ducfi buu dareemay oo cid adkaysa tawkiidku waa adkeeya sow ma aha dee ma erey kasii nakiraysan buu u yeedhan mise ku ka macrifaysan mise ku lamida ku ama lamida buu u yeedhan oo dee xoogay isku biirsadaan ama isaga kasii awood badan buu u yeedhan laakiin mid ka hooseeya maya lama ogolaa tawkiid muakidku wuxuu ahaa muakadku macrifuu ahaa muakidku kolkaa nakiro noqon maayo tawkiid alwataa ma jiro waayo dee mudaafunba weeyaan saddexdaa suuro ayaynu culima mutacadid u haysanaa saddexda suuro hal suuro cadfulbayaan buu ka soo baxay al iyo idaafe wada sitaa laba suurana tawkiid bay ka soo baxeen tawkiidka macnawiga ah oo al iyo idaafe sita ama al qura sitaa saddexdaasi way ina daayeen maxaa la odhanayaa mumtanica laba suuraynu ka dhignay mumtanica waxaa la yidhaahdaa ma laa yumkinu fii baabi nida wayajuuzu fi gayrihi min alabwaab shaygu hadduu baabka nidaa una dhici karaynin laakiin abwaabta kale uu gelayo waxaa la odhanayaa maxay maxaynu oran waa mumtanic baa la odhan waa laba suuro labadaas suuro ee eeg hadda albedel almudaaf maca al waa bedel mudaaf a alna wata shaygani waa bedel waa mudaaf alna wuu wataa horta maxaa la odhan jiray albedelu fi niyati qaacidada ii dhamaystira albedelu fi niyati takraari alcaamil bedelku muxuu qabaa baa la yidhaahdaa caamil la soo celceliyey niyadii markaan idhaa yaa markaan idhaahdo yaa muxamedu akhaa cumar oo kale markaan idhaa haddaan akhaa cumar ama aqsama maxaa la odhan jiray aqsama abu xafsin cumaru markaan idhaa in cumarka bedelayo cumaru maxaa loo qadarayaa aqsamo kalaa loo qadarayaa haddaan idhah ya moxamed abaa khaalid oo kale hadaan idhaahdo yaa kalaa loo qadaraya haddaba haddii yaa loo qadaro oo nidha yaabaa loo qadaraya waa bedelna aan nidhaa al iyo idaafu wataana aan leeyahay idaafada garanay oo yaada isma diidaan laakiin asha ka waran al iyo yaa miyay kulmaan af carabiga lama ogola yaa allaahumma hal gabay baa lagu arkay allaahumma unbaad odhan ilaahay markaad baraysi baryaysid haddaad munaado ka dhigto allaahumma ood miimkan keento munaadahan caadiga ah al hadduu wato looma keeno dee xarfunide arrajul u dhawaaqku idhaa ma yaa arrajul baad odhan waa mamnuuc yaa arrajul af carabiga ka soo heli maysid eray al wata oo xarfunida yaa ihi uula xidhiidhayo af carabiga kama helayno arrajul haddii u dhawaaq lagu yidhaa ayu loo dhexaysiiyaa ayuha maxaad odhan yaa ayuha arajulu kol haddii uu bedelkii al wato iyo idaafo xarfunidihiina loo soo qadarayo waxa dhalanaya xarfu nido erey alwata ku xiga war waa jide qaacida manciday baabka bedelka la manciyey halka ay noo dhig haddaynu nidhaahno bedelku alquru wataana bedelku alqura ayuu wataa haddaynu nidhaahno xarfu nidihii baa la soo qadaraya erey alqura wata loo soo qadaraya kaasina suurtagal ma aha labada suuro ee mumtanici ah labaduba yay ka yimaadeen bedel bay ka yimaadeen labada suuraba bedel baynu ka keenay ee mumtanica ah waa bedel al iyo idaafo wata iyo bedel al qura wata baynu nidhi halkaasaynu labadii suuro la marnay saddexda suuro ee mutacadirka ah tawkiidkana labaynu ka keennay cadfulbayaankana xabad baynu ka keennay haddaba maxaa inoo soo hadhay waxaa inoo soo hadhay culimo nacti afartiisii maynu taabannay nacti afartiisuba saxiixay ku jiraan cadfu nasaqa afartiisii miyaynu taabannay cadfu nasaqa afartiisuna yay ku jiraan saxiixay ku jiraan imisaad saxiixii iga haysaa sideed baad iga haysaa cadfulbayaanka afartiisa xabad unbaa mutacadirka inoo gashaye oo waa mutacadir aynu nidhiye cadfulbayaanka maxaa u soo hadhay saddex baa u soo hadhay saddexdaa halkaa iigu dar imisaan marayaa koob iyo toban baan maraya tawkiidka imisa ayaa labaynu mutacadirka gelinay saw ma aha yaa u soo hadhay tawkiidka labadiina halkaa kale iigu dar saddex iyo toban baynu maraynaa sow ma aha bedelka yaa u soo hadhay labaynu nidhi waa mumtanice labada labada halkii iigu dar shan iyo toban baa saxiixa haddaba shan iyo tobanka saxiixii way kuu muuqdaan baan u malaynayaa sow si fiican ilama socotiin hadda culimo shan iyo tobankaasi waa saxiix shan iyo tobanka saxiixa waxaa loo qaybiyaa wax uu waajib yahay maxalka munaadaha in la eego maxalulmunaada in la eegaa qaybu waa ay waajibba tahay oo munaadaha maxalkiisu waa nasba in la nasbiya ay waajib tahay iyo qayb laba weji ay bannaan tahay in maxalka la eego iyo in lafdiga la eego labaduba qaybay bannaan yihiin iyo qayb in kalmunaada almustaqil laga dhigaa ay laazim tahay saddexdaasaa loo qaybin hadda u fiirso maxaynu nidhi suwarka halkaa maxaa laga dhigayaaba nidhi waxaa laga dhigayaaba nidhi qayb waxa iska banaan ee qayb waxa waajiba in maxalka la eego la nasbiyo uun waa saddex suuro saddex suuro waa la nasbini uun maxalka munaadahana waa la eegi munaadu waa fii maxali nasbin shan iyo tobankii saddex ka mid a ah ayaa la nasbini waa annactu lmudaaf almujarad min al nactigu hadduu mudaaf yuhu bilaa al yahay tusaalaha waxaa la yidhaha yaa axmedu dalkarami yaa axmedu axmedow axmed kii dalkarami sharafta u saaxiibka ahaayow ama deeqda u saaxiibka ahaayow aaway nactiga hadda halkaa ku jira waa daa muxuu ka dhigan yahay markaa waa mudaaf bilaa al ah haddaba haddii uu noqdo nacti mudaaf ah oo bilaa al ah eeg in la nasbiyo ayaa laazima yaa oo maxalka in la eego maxalka yaa axmedu dulkarami odhan maayo yaa axmedu dalkarami axmedkani sow mabniyun calaa dami ma aha oo lafdiga kama binaysna maxalkana saw kama nasbisna dalkaramkaa waa inaynu nasbinaayoon alif ku taagnaa maxaynu odhan markaa yaa axmedu dalkarami baynu odhan mas'alada labaad waa albayaan almudaaf almujarad cadfulbayaan mudaaf ah oo mujaradun min al ah haddaynu aragno isagana sidaasoo kalaynu uga dhawaaqi waxaad odhan yaa caliyu caliyow abaa abd abaa cabdilaahi ahaa abaa cabdilaahi ahaa hadda cadfulbayaankii waaba cabdillaah waa mudaaf waana mujarad min al waa tabtii nactigoo kale nactig waa mudaaf mujarad min al buu ahaa isna waa in la nasbiya abuu cabdilaahi ma odhanaysid yaa caliyu abuu cabdilaahi waa khalad maxaa yaa caliyu abaa cabdilaahi abaadan waxaa loo nasbinayaa caliga maxalkiisaa la eegayaa mas'alada saddexaad ee in maxalka la eega ay waajibka tahay waa atawkiid almudaaf almujarad min al haddaad aragto tawkiid mudaaf ah oo bilaa al ah isna sidaasoo kalea laga eegi waxaad odhanaysaa yaa carabu kullakum carabey dhammaantiin yaa carabu kullakum kulladaa waa nasbinaya haddaba waxa la isweydiiyey warsawka carabu ismi daahira ah carabu waa maxay markaan u dhawaaqayo waa ismi daahira qaacidaduna waxay ahayd addaahir min qabiili اlghayba ismiga daahirkii ihi wuxuu ku jiraa xagga magacyada qaa'ibka loo yaqaane huwa baa la yidhaahdaa mukhaadabka kuma jiro yaa carabu markaan idhi maxaan kulakumu idhan kulahum odhan waayey xarfu nidaha ayaa ka dhigaya maxay mukhaadab laba weji buu leeyahay magacani haddaba waxaad odhan kartaa yaa carabu kulakum waxaa kalood odhan kartaa yaa carabu kulahum haddaad daahirka eegtana kaybaad ka dhigi haddaad xarfu nidaha eegtana mukhaadab baad ka dhigi labada dariiqba way kuu banaan yihiin bifadxi laam kula bilkhitaab لأنهم mukhaadabuuna binidaai nidaha ayaa mukhaadab ka dhigay ow kullahum baad odhan bilghayba likowni lmunaada isman daahiran munaadaha ayaa ismi من ah wa daahiru min qabiili lghayba daahirkuna waa qeybta qaa'ibka ayuu ku jiraa saddex suuro oo maxalka munaadaha la ilaalinayo ma aragnay waxaa weeye nactiga iyo cadfulbayaanka iyo tawkiidka saddexduba mudaafka ah ee jira sideed hadda shan iyo tobankii baan ka hadlaya sideed suuro oo laba weji ay banaan yihiin baa jira laba weji sideedda suuree labada weji ay bannaan yihiin waxaa weeye inaad maxalka eegtood nasbiso iyo inaad lafdiga eegtood iska goddo labaduba way kuu banaan yihiin waxaa ka mid a waa sideed suuro tanina waa annactu lmudaaf maca al haddaad aragto nacti alna wata mudaafna ah kolley dee waa wasfi buu ka yimid waxaad odhan yaa caliyu almuxkamu ra'yi caligii ra'yigiisa la sugayo almuxkamu ra'yidaasi waa nacti alna uu wataa mudaafna uu yahay haddaba maxaa iigu bannaan almuxkamudaa inaan caliga eegoon sidii cali u godnaa aan u godo oon idhaha yaa caliyu almuxkamu ra'yi iyo inaan iska kor dhigoon maxalka cali eego oon idhaha yaa caliyu almuxkam ara'yi ka labaad waxa weeye waa annactu oo maca al faqad waa nacti al wata nacti al un wata waxaan odhanayaa yaa caliyu adariifu waan iska godaya oo lafdiga cali baan eegaya ama waxaan odhanayaa yaa caliyu adariifa waan iska kor dhiganaya waa laba ka saddexaad waa annactu lmujarad canhumaa nactiga afartiisi way ga dhamaadeen ma arkaysaa saddexdii hore ee maxalka la eegayey saddexdii hore ee maxalka la eegayay nactigu wuu ku jiray markuu mudaafi u bilaa al yahay haddana saddexdaa u horreeya labada weji ku banaan yihiin nacti bay ahaayeen nactiga afartiisiiba way ga dhamaadeen waad haysaa annactu lmujarad canhumaa kamaa fii qowlika maxaan odhanayaa nactigu hadduu mujarad yahay yaa rajulu dhariifan ama dhariifun ayaad iska odhanaysaa ka doonto eg ka afraad waa tawkiidka mujaradka ah ee ashana aan wadan idaafadana aan wadanin waxaa lagu suurayn karaa lafdiga ajmacuun iyo waxa lamidka ah maxaan odhanayaa yaa muxamedu yaa qurayshu ajmacuuna qureeshay dhammaantiin haddaan doonana yaa qurayshu ajmaciina ama ajmacuuna dheh ama ajmaciina dheh ila waa tawkiid alna inooma muuqato idaafana ma watee saa doonto ka yeel kashanaad waa nasaqa mudaafka ee ashana wata cadfu nasaqa al iyo idaafaba wada sitaa waxaad odhanaysaa yaa muxamedu walkariimu labi muxamedow iyo ka aabbaha wanaagsanow yaa muxamedu walkariimu labi haddaba walkariimulabi markaan idhaa kariimkaa waan iska godayaa oo muxamedkan godan baan eegayaa haddaan doonana walkariimalabi baan odhanayaayo waan nasbinayaayoon kordhigayaa xabadda lixaad waa annasaqu oo maca al faqad nasaq iyo al wada socota annasaqu waa cadfu nasaqii oo al wata cadfu nasaqiibaa al qaatay nasaqa hore al iyo idaafaba wuu sitay kanina al qura ayuu qaatay maxaynu odhanaynaa ilaahay aayadda qur'aankaa bal haddeega yaa jibaalu awibii macahu waayra waayradaa weeyi waayra waad nasbini oo yaa jibaaluda maxalkeegaad eegi ama waayru waad iska godi oo yaa jibaaluda lafdigeegaad eegi labadaba waa la akhriyey waa mas'alada lixaad mas'alada toddobaad waa bayaan al uun wata waxaad odhan yaa khaalidu alcabbaasu khaalidow cabbaas ahaa ama yaa khaalidu alcabbaasa kaa doonto akhri mas'alada u dambaysa ee waa cadfu lbayaan almujarad min alwa idaafa waxaad odhanaysaa yaa gulaamu bishrun ama bishran yaa gulaamu bishrun ama bishran ka alla ka adoonto ka dhigo haddaba bishrun iyo bishran waa cadfulbayaan laba weji baa kuugu bannaan cadfulbayaanka noocaas oo kale ana bedelu kullin min kullin baa laga dhigi jiray sidaa darteed amsilada bedelkana wuu inoogu iman doonaa hamoodin inaan khalad u soo celcelinay halkaa waxaa inoogu dhammaaday sideed suuro oo laba weji taabicu uu yeelanayo maxaa ka sii horreeyey saddex suuro oo maxalka la eegayey waxaa jira afar suuro oo kal munaada almustaqil loola dhaqmayo siddeed iyo saddex waa isku imisa koob iyo toban shan iyo tobankii saxiixa maxaa dhiman afartaana kal munaada almustaqil baa laga dhigaya afar baa jira kal munaada almustaqil loola xisaabtamo munaado madax bannaan sidii loola xisaabtami jiray oo kale afar suuro oo loola xisaabtamayo ayaa jira athaalith maa yucaamalu ka munaadan mustaqil wa huwa arbaca waana kan albedel almudaaf haddaad aragto erey bedela ah oo mudaaf ah bedel mudaaf ah ka munaada mustaqil baa laga dhigi munaade madax bannaan sidii haddii xarfunida aad gashata aad ka yeeli lahayd baad ka yeeli yaa khaalidu abalwaliidi ereygaa abaas munaade ma haddii haddaba abalweliid wal waa bedel mudaafe eh. maxaynu ka yeelaynaa waa qasab in la nasbiya waayo mudaafka xukunkiisu muxuu ahaa haddii mudaaf loo loo loo nideeyo maxaa la samayn jiray waa la nasbin jiray uun yaa khaalidu abalweliidi khaalidow abalweliid ahaa waa abaada alifkaasaa lagu nasbiyey mas'alada labaad waa albedel almujarad min al waalidaafa haddaan aragno bedel alna aan wadan idaafana aan wadanin sida yaa muxamadu bishru yaa muxamadu bishru bishrudaa haddaan bedelno haynagu tanwiininin oo bishrun ha odhan damatayn ha siinin waa dama waaxida inaynu siino oon maxaynu idhaahno yaa muxamadu bishru hadduu munaado qura yahay maxaad ka yeeli lahay hal godaal sow ma ahayn yaa muxamadu bishru mas'alada saddexaad waa anasaqa almudaaf cadfu nasaqa mudaafka laga dhigay yaa muxamadu wa abalqaasimi yaa muxamedu muxamedow wa abalqaasimi iyo abalqaasimow abalqaasim waa cadafulcadaf wey cadfunasaqa waana mudaaf haddaad u dhawaaqaysa maxaad odhan lahayd ma yaa abulqaasim baad odhan lahayd oo waa abulqaasim baan idhaa mise abilqaasim baan yaa abilqaasim baan odhan mise yaa abalqaasim mudaafka war waa mansuub alif baa lagu nasbin lahaa yaa muxamedu wa abalqaasim mas'alada afraadee u dambaysa waa annasaqu lmujarad cadfu nasaq mujaradon alna wadan mudaafna ahayn waxaad tidhi yaa muxamedu wacaliyu cali baad iskaga soo cadfatay yaa muxamedu wakhaliifu maxaad samaynaysaa maxamed iyo khaliif markaad u dhawaaqayso khaliifka sidii wuxuu xarfuniddo kelidiisita ula xisaabtan yaa muxamedu yaa khaliifu oo kalun wey wakhaliifu ha isku tanwiininin markaa culima halkaa shan iyo tobankii saxiixa inagaga dhammaaday shan iyo tobankii saxiixa saddexdii mutacadirka labadii mumtanica isku geyn labaatan suuro haddaad ku dhufato mufrad calama iyo nakiro maqsuudo ah. imisaan ka dhigaa imisaan ka dhigaa afartan suuro haddaad afartankaa suuro ilayn midkiiba waa tobane waa labaatan midkiibe haddaad u geysato mudaafkuna labaatan unbuu yeelan shabiih bilmudaafkuna labaatan unbuu yeelan nakirada khayru maqsuudadiina labaatan unba yeel dee lixdan baa kuu dhiman boqolkii waa kaa buuxaaba waxaan ku soo darnay laba suuro oo laba suuro oo iyadu si gaara u madax bannaan baan ku soo darnay waxa weeye labada suuro ee madaxa banaani waa ayuda munaadaheega waxaa la yidhaahdaa in lafdiga la eego ayaa waajiba in la rafciya waajiba ayuda haddii eh, ayu marka loo nideeyo haddii taabic loo sameeyo ayuda iyo ereyga mabniga ah iyaga lafdigaa la eegaa yaa ayu ayu baan u dhawaaqay haddaba arrajulu nactiyaayo daba dhacay arrajuludaa waa inaan godaa-uun yaa ayuha arajulu ama yaa ayuha alinsaanu alinsaanudan maxaan u godayaa ile waxay nacti u tahay ama bayaan u tahay hee ayo ayudan hore sow maaha ayudaa hore ayay taabic u tahay ta ayudani fii maxali nasbin weeyi maxaan hadaba arajuluda u nasbin waa ilan maxalka waa la eegaaye waxaynu inagu u qaybinay baabka taabica afar qayb waxaa waajiba in maxalka la eego waa saddexdii suure u horreeyey qaybna waxa waajiba in la eego lafdiga waa ayudan iyo kuwa taabica u noqda oo waa la godayaa uun qaybna waxaynu nidhi labada weji baa wada bannaan waa sideeddii suuro qaybna waxaynu nidhi ka munaadan mustaqilin ha laga dhigo waa afarta suuro ee dhexda aan hadda ka soo baxnay afartaasaan axkaamta munaadaha taabica munaadaha axkaamtiisa afartaa ayaynu ka dhignay kolley waraaqahan ayaa si mufasala aan kolley inta muhiimkaa ku soo ururiyeye waxaad samayn doontiin kitaabka aynu eegno siduu sheekhu usoo dhigo faslun waxaynu ka qaadaynaa bogga laba boqol iyo sagaal iyo soddon taabicu lmunaada waa munaadaha ka taabica u ah faslun wayejri wuu dureersan maaka ufridda la ifraadiyey ee mufradka laga dhigay shayga muif la ifraadiyey ow amase udiifa la idaafeeyey maqruunan kiiyoo lala xidhiidhiyey bial al kiiyoo lala xidhiidhiyey isagoo al wata oo bilaa al maaha isagiyo al wata baynu doonaynaa waa la ifraadiyey ama al qaatay oo min nacti lmabniyi la bineeyaha nactigiisa ah wa taakiidihi iyo tawkiidkiisa ah wa nasaqihi iyo nasaqiisa ah walmaqruuni iyo kale la xidhiidhiyey bial calaa lafdihi lafdiga ayuu ku dureersan ow maxallihi ama maxalka ayuu ku dureersan sheekhu halkaa imisuu kaga warbixiyey ma qaybtii lafdiga la eegayey mise qaybtii maxalka la eegayey mise qaybtii ka munaada mustaqil laga dhigayey mise qaybtii labada weji lahayd lafdigiiyo maxalka kaa doonta eeg qaybtii hee labada weji qaybtii lahayd imise suuraynu ka dhignay siddeed suuro ayaynu ka dhignay wuxuu ku yidhi maa ufrida ow udiifa maqruunan bical may la socotaa horta al buu sitaa nacti al sita waa inaad ii hesho nacti al sitaa muuna nambarka labaad ahayn ow maqruunan bical oo min nacti lmabniyi al qura ma sitaa may la socotiin hadda halkaa wa udiifa maqruunan bical isagoo mudaaf iyo alba wada sita eeg mudaafna uu yahay alna uu sitaa waa nambarka koobaad eeg waana mudaaf waana maqruunan bial waa nambarka koobaad oo haddii la ifraadiyo idaafada laga daayo asha loo daayana waa nambarka labaad annactu bial oo min nactil mabniyi buu ina yidhi sow laba suuro oo hadda nactigu leeya halkaa iguma haysid haddii la ifraadiyo labadaba laga ifraadiyo ashana laga daayo idaafadana laga daayana waa nambarka saddexaad annactu lmujarad waraaqaheennaan moodaya inaad haysatiin raalli noqda waraaqahan iyo waxaan isku beegaya kitaabka waa nambarka saddexaad saddexdaasiba min nacji lmabniyi sheekhu min nacji lmabniyi markuu yidhi wuxuu doonayaa suwarku inay afartan ku egaadaan waayo min nacji lmabniy ka la bineeyey nactigiisa buu ku yidhi min nacti lmunaadaa halkaa munaadaa qadaran min nacti lmunaadaa almabniyi munaadaha la bineeyey nactigiisa goormaa munaadaha la binaynayey laba jeer laba jeer suwarkoogu maxay noqonayeen afartan dee mid qayb kasta shanta qaybood qayb kastaabi sideeday labaatan u leedahay shanta qaybood qayb kastiba sideeday labaatan u leedahay kolkaa mufradkii calamka ahaa mebni buu ahaa labaatan buu yeelan nakirada maqsuudaduna mebni bay ahayd labaatan bay yeelan afartan jeer baa kolkaa meesha ka soo baxaya haddaba saddexdii nacti hadda waan haynaa wa ta'kiidihi buu ku yidhi ta'kiidkii ta'kiidkan waa tawkiid tawkiidkuna waa ka mas'alada afraad inoogu qoran wa bayaanihi iyo bayaankiisii baynu nidhi bayaan mas'alada toddobaad buu inoogu qoran yahay wa nasaqihi baynu nidhi iyo cadfunasaqii cadfunasaqi wuxuu ku qoray cadfunasaqu ta shanaad iyo ta lixaad buu ku qoran yahay waad ila socotiin baan u malaynayaa culimo walmaqruuni ka lala xidhiidhiyey bial intanood al ku wada darsatay ila la ifraadiyey buu ina soo yidhiye oo alkuu qaadanaya sideeddii suuro halkaasuu kaga baxayoo wa calaa lafdihi lafdigan munaadaha ku dureeri oo iska godo ow maxalihi ama maxalkiisa ku dureeriyo dee mansuub ka dhigo sideed suura halkaa inagaga baxay wayejrii wuxuu ku dureersan maaka ufrida la ifraadiyey mufrad baa laga dhigay mujarada ow amase udiifa la idaafeeyey maqruunankii oo lala xidhiidhiyey bial xidhiidhiyey oo min nacti lmebniyi la bineeyaha nactigiisa ah wa ta'kiidihi tawkiidkiisa ah wa bayaanihi bayaankiisa ah wa nasaqihi cadfunasaqiisa ah iyo walmaqruuni bialka asha sitaaba calaa lafdihi lafdigiisa ayaa ayuu ku dul dureersan lafdiga munaadaha oo waa la godi ow maxalihi maxalkiisuu ku dureersan oo waa la nasbin waa sideed suuro si fiican baad ii fahanteen ma ufrida markuu leeyay waa la ifraadiyey maxaa laga ifraadiyey alna waa laga ifraadiyey idaafana waa laga ifraadiyey alna ma wato idaafana ma wato waa kow maqruunan bial o wa udiifa ow udiifa maqruunan bial taasina waa maxay ow udiifa maqruunan bial maxay noqonaysaa ow udiifa maqruunan bial labadiiba wuu sitaabay noqon suuro kalaa ka dhimana suuradda dhimani waa maxay waa al quruu sitaa waa ka sadarka dambe odhanaya walmaqruuni bial iyo al unbuu sitaa sow saddex xaaladood maaha o axwaashii ahayd ilain taabicu afar xaaladood buu lahaa afarta xaaladood maxaynu nidhi inuu alun sito inuu mudaafuun yahay inuu labadaba sito inuuna labadaba sidanin haddaba halkan waxaa si toosa ah aad uga arkaysaa maa ufrida waa labada midna ma sito alna ma sito mudaafna ma aha ow udiifa maqruunan bialna labadiiba wuu sitaa weeyi walmaqruuni bialna alquru sitaa weeyi sheekhu halkan wuxuu ka aamusay kii mudaafka un ahaa ayuu ka aamusay mudaaf qura kii ahaa ayuu ka aamusay sow saddex xaaladood ma hayno nactigu saddexdaba wuu maraa nactigu miyuuna saddexdaba maraynin wuu maraya oo hadda iminka saddex labadan weji waxau ku banaanaanaya nacti mufrada alna ma wato mudaafna ma aha nacti labadaba sitaa ow udiifo maqruunan bial iyo nacti al uun sitaa walmaqruuni bical labada wejiba waynu ku bannaynay oo sidaa ayaynu u dhignay markaa cashirkeenna qaybihiisii labaatankii suuro ama boqolkii suuro ay ku soo khulaasoobaan halkaa sideeddaa saasaynu u dhignay nactiga saddexdiisii toos baad u aragtaa wa ta'kiidii buu ku leeyahay tawkiidka tagada waxaad sawirataa eeg mutacadirka iyo mumtanica adaa odhanaya iga saar tawkiidkaa ma arkaysaa laba xaaladood baa hadda halkan hore uu ku soo sheegay tawkiid al eg wayajri ma ufrida tawkiid mufradoo mujarada waa sax wuu jiraa tawkiid labadaba wada wata ka waran haddaba labadaba wuu wada wataa xagga dambena eeg walmaqruuni bial halkuu yidhi tawkiid al un watana ka waran labadaasiba maxay inoo galeen maxay labaduba inoo galeen baynu nidhi culimo mutacadirkiibay inoo galeen labaduba waa suwarkii halkan hore hadda aan ku soo maraynay ee halkan hore saddexdii suuro ee aynu lahayn waa mutacadir waxaynu ka dhignay tawkiid al iyo idaafo wata iyo tawkiid al uun wata iyo cadfulbayaan al iyo idaafo wataynu ka dhignay waad ila socotaa mutacadirkii bay ku jiraan cadfulbayaanka u kaalay cadfulbayaan la ifraadiyey laba weji baa ku bannaan cadfulbayaan oo udiifa maqruunan bial isna yuu gelaya halkaa suuraddaasi halkay gelaysaa cadfu wabayaanihi markuu yidhi wabayaanihida waxaa loo qadarayaa maa ufrida iyo ow udiifa maqruunan bial haddii cadfulbayaanku maa ufrida uu yahay waa sax haddii cadfulbayaanku uu yahay udiifa maqruunan bialna yuu inoogu jiray mutacadirka suuraddii saddexaad buu ahaa isna halkaa inagaga tuur nasaqii u kaalay cadfu nasaqa markaynu culima doonayno waxaad eegtaa nasaq isagoo nasaqii ah oo cadfu nasaqii ah oo wata ee al iyo idaafaba waxa weeyi ku ina yidhi ow udiifa maqruunan bial ku ina yidhi wey ow udiifa maqruunan bial alna wuu sitaa mudaafna wuu yahay waa mas'alada shanaad bay halkeennan kaga jirtaa yaa muxamedu walkariimu labi walkariima alabi iyo may e cadfulbayaanka inaynu nidhaahno cadfulbayaankii waa wayejri maa ufrida isagoo hadduu cadfulbayaanku maa ufrida noqdo halkan kuma jiro halkeebuu ku jiray cadfulbayaan maa ufrida ihi wuxuu ku jiray ka munaadan mustaqil maxaynu lahayn culimo eh, cadfulbayaan ma doonayo cafwan cafwan cadfunasaq baan doonaya cadfunasaqii baan rabaa markaa cadfunasaqii haddii uu mujarad noqdo oo maa ufrido uu iska noqdo kaba wuxuuna yaa muxamadu waxaynu ku soo dhigannay yaa muxamadu wa caliyo oo ka munaadan mustaqil baynu ka dhigaynay waad aragtiin sideeddii suura inay si waadixa halkaa ugu jiraan wayajri wuu dureersan maaka ufridda la ifraadiyee mufradka laga dhigay ow amase udiifa la idaafeeyey maqruunan kiioo lala xidhiidhiyey bi al lala xidhiidhiyey oo min nactilmabniyi min nactilmabniyi afartan suuray soo gelinaysaa imise suure inaga saaraysaa min nactilmabniyi lixdan suure inaga saaraysaa min nactilmabniyi la labineeyaha nactigiisii ah wa ta'kiidihi ta'kiidkiisii ah wa bayaanihi bayaankiisii ah wa nasaqihi nasaqiisii ah iyo walmaqruuni bial ka asha lala xidhiidhiyey calaa lafdihi lafdigiisay ku dureersan ow maxallihi ama maxalkiisay ku dureersan wamaa udiifaka la idaafeeyey mujaradan isagoo laga qaawiyey oo ashii laga qaawiyey waxa weeye waa mudaaf waana mujarad oo waa bilaa maxaynu samaynaynaa calaa maxalihi maxalkiisu isna ku dureersan waa maxalka munaadaha imisaa ku dureersanayey saddex saddexda maxalka munaadaha ku dureersanayay bal hada sawirta waxay ahaayeen nactiga u fiirso nacti mudaaf oo bilaa ah iyo tawkiid mudaaf oo bilaa al ah iyo cadfulbayaan mudaaf ah oo bilaa al ah saddexdaaba waxaan ku suuraynay yaa muxamedu dalkarami ama yaa caliyu abaa cabdilaahi ama yaa carabu kullakum ama kullahum saddexdaas suuro maxalka kuwa ku dureersada weeyaan saddex suuro oo maxalka ana halkaasuu kaga baxay sheekhu wamaaka udiifa la idaafeeyey mujaradan isagoo la qaawiyey oo mujarad ah oo al laga qaawiyey calaa maxallihiibuu ku dureersan wamaa kiibaa dureersan wamaa kiibaa dureersan udiifa la idaafeeyey mujarradan isagoo laga qaawiyey calaa maxallihiibuu ku dureersan waa saddex suuro oo ka imanaya baynu nidhi kow nactiga iyo tawkiidka iyo bayaanka laakiin cadfu nasaqa kama imanayo cadfu nasaqa iyo beddelka dib baa loo dhigtaa suwarkooga waad la socotaa halkaa wuxuu inaga soo geliyey ayun ayun nactigeegii wa nactu ayin nactiga ayina calaa lafdihi lafdigiisu ku dureersan oo ereyga ayu ah haddii loo dhawaaqo oo yaa ayuha rajulu la yidhaah rajulkaa waa lagodi uun ilayn ayudana nacti uu u yahay oo lafdigunba ku dureersan mas'aladaa way way khaldaan qolooyinka qaar baa khalda manhajkan sacuudigu uu qoray oo kale way khaldan tahay yaa ayuha rajulu markuu icraabayo khalad buu ku icraabaa iska ilaaliya sababtuna waxa weeye waxay u qaateen munaadaha alrajulu bay moodayaan alrajulu inuu munaade yahay alrajulu maaha munaade ereyga ayubaa munaadeah alrajuluna waa nacti xilliga icraabta waxay moodeen alrajulu inuu munaade yahay xaqiiqadana waynagaa leh wa nactu ayin ayibaa munaadeah waxaa nacti u ihina waa alrajulugan wuxuu waafaqayaa markaa icraabkii ayu ayuu waafaqayaa wa nactu ayin ayin nactigiisuna wuxuu ku dureersan calaa lafdihi lafdiga munaadaha oo ayudu siday u godan tahay ayaa la iskaga godi talow haddaba ayuda munaadihii shanta ahaa yaan waafajinnaa waxaa la haleeshiiyaa baa la yidhahdaa mufradka calamka ah waa xukun mufrad calama oo kalun bay ka dhigan tahay soo munaadaha shan umaynaan qaybinin waa fii xukmi lmufradi alcalam unbaad odhan culim ayaa inoo dhiman waxaa dhiman afartii aynu nidhi ka munaada mustaqil baa laga dhigaa haddaba afarta suuro ee ka munaada mustaqil aynu ka dhigaynay afarta suuro labana bedel bay ka yimaadiin labana cadfu nasakh bay ka yimaadiin walbedelu bedelkiibaa dureersan almujaradu mujaradka ahaayee la qaawiyey waa bedelkii waana mujaradoo al iyo idaafaba waa laga qaawiyey yaa muxamedu bishru iyo wanasaqu nasaqii almujaradu isna la qaawiyey nasaqa haddii mujarad laga dhigo al iyo idaafaba loo diido isna muxuu noqon yaa muxamedu wakhaliifu kalmunaadaa munaade oo kale ayay ku dureersan munaadihii almustaqili mustaqilka ahaa muطlaqankii oon la kala qaadaynin kolka waxaa weeye waa mujaradoo waxaa laga tajriidiyey al iyo idaafo ama may e al un baa laga tajriidiyey labada suuraba oo mudaaf wuu noqon karaa afartaa jeer ayaa kalmunaada almustaqil ah sheekheennu haddaba shan iyo tobankiibuu si toosa ah u taabtay miyuuna shan iyo tobankii taabanin sideeddiibuu horraysiiyey saddexdiibuu ku xijisiiyey afartiibuu u dambaysiiyey shan iyo tobankiibuu si fiican u taabtay muxuu ka aamusay mutacadirka iyo mumtanica mutacadirka saddexdiisii iyo mumtanica labadiisii shantaana wuu ka aamusay adigaa lagu leeyahay cashirada ad adag ardayda waa lagu imtixaani jiray sowsaa ma ogin cashir adag haddaadan helin cashir jilicsanuun haddaad dhigato waa lagu dilay hooyada inan dhasha hadday qadadoo diyaa bisiluun inanta u dhiibto ay cunun tidhaahdo inantaa miyaa la koriyey ma la barbaariyey mise waa la dilay iyadoo gashaantiya ayay odhanaysaa guriga maanta qada ma jirto oo islaantii baa naga maqan hadda waa gashaanti iyadaa ayaa ka xoog weyn islaanta hooyadu inay sida wax loo cuno uun barta ma ahee waa inay sida wax loo samaystana bartaa waxaa lagu leeyahay markaa cashirada adag maskaxda ardayda ayaa lagu layliyaa kolka sida wax loo sawiranayo ama loo qaybinayo ama suwarka loo kala dhalinayo waa in adiga laftarkaagu aad barataa laakiin haddaad wax diyaara un laguu dhiibo ha ku qancin waxaad sidaa sidan loo diyaariye adiga laftarkaagu isku day inaad u diyaarin karto marka waxaad noqonaysaa kii qoray ayaad ku dhadhawaanaysaa ama waad ku dayanaysaa suwaruuna samayn baad adna samaynaysaa waana kuu saxna way noqoni kaana khaladna way noqoni intaba way dhici kartaa haada alfaslu fasalkan macquudun waxaa loo guntay liaxkaami taabici lmunaadaa munaadaha ka taabica u axkaamtiisii ayaa loo guntay waalxaasilu waxaa xaasila ana almunaadaa munaaduhu idaa kaana mebniyan markuu mebni yahay wa kaana taabicuhu taabiciisuna ou yahay nactan ow tawkiidan ow bayaanan ow nasaqan waa afar bilalifi walaam alsita wa kaana uu yahay maca daalika kaamiciisa mufradan mufrad oo maxaa laga ifraadiyey idaafa laga ifraadiyey ow amase mudaafan uu yahay mid mudaafa wa fiihi dhexdiisana alif walaam ay tahay jaaza fiihi waxaa ku bannaan alrafcu in la rafciyo calaa lafdi lmunaada lafdiga munaadaha la eegaya wanasbu in la nasbiyo calaa maxalihi maxalkiisaa la eegaya waa sideed suuro taquulu waxaad odhani fi nacti nactiga yaa zaydu zayd adariifu caqli lahaayow birafci wadariifa caqli lahaayow binasbi wa fi waxaad odhan yaa tamiimu tamiim ajmacuuna dhammaantiin wa ajmaciina dhammaantiin wa filbayaani waxaad odhan yaa saciidu saciid kurzun kurzi ahaayow ama kurzun ahaayow wa kurzan wa fi nasaqi waxaad odhan yaa zaydu zayd wadaxaaku iyo daxaagow ama wadaxaaka qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa xakama alwaaris muxuu halkaa inoo qoray yaa xakama alwaarihi can cabdilmelik sow ma aha yaa xakama alwaarihi can cabdilmelik haddaba ruwiya waxaa la wariyey gabaygaa markaynu eegno birafci lwaarihi in waariska la rafciyo yaa xakamu cafwan yaa xakamu wey yaa xakama alwaarih ma aha yaa xakamu alwaarihu ama alwaariha kaa doonto qaado yaa xakamu xakamow waa nin magicii sifa ma aha yaa xakamu xakamow alwaarisu ee ka dhexlayay can cabdilmelik xakamkii cabdilmelik ka dhexlayow haddaba alwaarisu waad waxaad samaynaysaa waad iska godani alwaarisu oo xakamka lafdigiisaad eegi ama waad iska kor dhabani alwaarisa ile waa nacti alwatee nacti alwateena laba weji baa ku bannaanaa ruwiya waxaa la wariyey birafci lwaarisi in waariska la rafciyo wa nasbihi iyo in la nasbiyo wa qaala alaakharu mid kalena wuxuu yidhi فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادة فما كعب كعب كعب كي ابن أمام ابن مامة لأورنجر إنا مامة إيا وابن أروى نك إنا أروى لأورنجري عمر بن عبد العزيز بو أمانة ياي بأجود منك عدك كامة وناكسنين يا عمر عمرو عمر كي الجوادة ديقسي هايو الجوادة دا سوى نعتي الوطة واد اسكن نصبين إلا عمرو ما مبنيه هذا دون تنوى لقودي لها walqawaafi qawaafidu منصوبة waa la nasbiyey waa la godi karaa laakiin haddayna qaafiyo ahayn wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi alaa yaa zaydu wadaxaaku siiraa faqad jaawaztu maa khamara dariiqii ninkan gabayaagiihi gabay buu isna tirinayaa alaa yaa zaydu wadaxaaku siiraa faqad jaawaztu maa khamara dariiqi sidaas ayuu leeyahay wuxuu leeyahay gabayaagu alaa yaa zaydu zaydow wadaxaaku iyo daxaagow wadaxaakudaasaan u jeednaa waa waxa weeye cadafkii oo al wata laba weji baa ku bannaan alaa yaa zaydu wadaxaaku ama wadaxaaka alaa yaa zaydu zaydow wadaxaaka ama wadaxaaku siiraa socda faqad jaawaztumaa waad gudubteen khamara dariiqi waddadii dhirta lahayd waddadii dhirtu ay qarisay waad gudubteene socda wa qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi yaa jibaalu awibi macahu waayra waayra baan doonaynaa waa la nasbin wa quri'a shaadan shaadnimo waxaa loo akhriyey waayru ayaa loo akhriyey oo la godayo wa haadihi tani amhilatu lmufrad waa mufradka tusaalayaashiisii weeye tusaalayaashii mufradka ayaynu halkaa culima ku aragnay ama ku arkaynaaba wa kadaalika kuwaa waxaa la mida almudaafu mudaafka alladii mudaafka fiihi al al ay dhexdiisa tahay taquulu waxaad odhan yaa zaydu zaydow alxasan lweji kii wejiga quruxda badnaayow ama alxasan alweji kii wejiga quruxda badnaayo alxasan alweji wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa saaxi yaada daamiru lcans yaada yaa saaxi saaxiibkayow buu yidhi yaada daamiri baan doonaynaa yaada daamiri lcans haddaba yaa saaxi markaan yaa saaxi markaan eego yaa saaxi yaada daamiru iyo yaada daamira addaamiru iyo addaamira daadaasi asmaaulkhamse ma aha waa ismu ishaare markaa unbu tusaaluhu sax noqonaya haddaan laakiin asmaaulkhamse ka dhigno waxba inaga bedelmaya wuxuu idhi yaa saaxi saaxiibkayow yaadaa kanow addaamirulcansi geeliisu uu bogga laalaayow addaamirulcansi addaamiru waa nactigii daaga waana al iyo idaafu wada sitaa iska godo oo adaamirulcansi dhe ama iska kor dhigo adaamir alcansi iska dhe adaamiru alcansi ama adaamir alcansi labada wejka doonto ayaad ka dhiganaysaayoo waad aragtaa laba weji kaana inoogu bannaanaaday yurwa waxaa la wariyey birafci daamiri daamirka in la rafciyo wa nasbihi iyo in la nasbiyo labadaba waa la wariyaa fa in kaana taabicu taabicu hadduu yahay min haadihi alashyaai ashyaadan xaggeega isagoo ka a ah mudaafan mudaaf walaysa fiihi dhexdiisa ayna ahayn alalifu walaam al tacayana waxaa waajibaya nasbuhu in la nasbiyo cala almaxali eeg saddexdii suuru eegayaa ee maxalka la raacinayey wuxuu ku yidhi fain kaana taabicu min hadihi alashyaa mudaafan waa mudaaf walaysa fiihi alalifu walaam mudaaf aan al wadanin saddex suuro miyaynaan ka dhigin halkaa waa nactigii iyo maxaynu maxaynu lahayn waa saddexdii suuro ee ugu horreeyey een tilmaamaynay nacti mujarad al uun wata nacti waxaan doonayaa mudaaf oo an laga tajriidiyey iyo tawkiid an laga tajriidiyey iyo bayaan an laga tajriidiyey waa saddexdii suuro fa in kaana taabicu taabicu hadduu yahay min haadihi tan alashyaai eesheeyada ah xaggooga hadduu ka ahaado mudaafan isagoo mudaafa oo la idaafaynayo walaysa fiihi dhexdiisana ayna ahayn alalifu walaamu al ayna ahayn tacayana waxa caynoobaya nasbuhu in la nasbiyo cala almaxalli maxalka kaiyoo la qiimaynayo ka qawlika oo kaleba weeyi yaa zaydu zaydow saaxiba camrin camar saaxiibkiiyow wayaa zaydu zaydow abaa cabdilaahi ahaayow wayaa tamiimu tamiimow kullakum dhammaantiin ow kullahum dhammaantood wayaa zaydu zaydow wa abaa cabdilaahi abaa cabdilaahi ahaayow waxaynu haynaa halkaa yaa zaydu saaxiba camrin wayaa zaydu abaa cabdilaahi wayaa tamiimu kullakum oo kule waya zaydu waya waa abaa cabdillaahi sheekheennu afar suuro ayuu ka dhigay oo cadafkiibuu inoo raaciyey suwarkaa jaa'iska ah een hadda saddexda ku tilmaamaynay ayuu afar isagu inooga dhigay afar suuro ayuu ka dhigay oo waad aragtaa qaala allaahu tacaala alle wuxuu yidhi qul waxaa tidhaa allaahumma allahayow faadira samaawaati samaawaatka ka abuuray waalardi arlada ka abuuray meeluu ka fiirsadaa isagayna jirinow allaahumma faadira samaawaat waxaan doonaynaa allaahumma waa munaade faadira samaawaadna waa nactigii oo mudaaf oo bilaa al ah waa inaan nasbinaayo maxalkuuna egnaa wain kaana taabicu taabicu hadduu yahay nacta nacti liayin ayi u sugnaaday eeg taabicii waa nacti ayu ay leedahay tacayana waxaa waajibaya rafcuhu in nactiga la rafciyo calaa lafdi lafdiga ayu kiyo la eegayo ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi yaa ayuha naasu dadow yaa haddaba nactiya halkan annaasu baa nactiya yaana mancuuda munaadaha ayubaa mancuuda haadaasina waa xarafkaa dee iska mebniga cala sukuunka ah iyo yaa ayuha nebiyu oo kale wain kaana taabicu taabicu hadduu yahay bedelan bedel hadduu yahay ow amase nasaqa nasaq hadduu yahay bikayri lalifi walaam al kayrkeed ku sugnaaday ucdiya waxaa la siini maaka yastaxiquhu uu mutay uu xaqu leeyahay low kaana hadduu ahaan lahaa munaadan hadduu ahaan lahaa taquulu waxaad odhani fi lbedeli bedelka yaa saciidu saciidow kurzu ahaa godaal qura bidami kurz bigayri tanwiin kamaa taquulu yaad odhanaysid saad u odhanaysid yaa kurzu wayaa saciidu saciidow abaa cabdilaahi ahaa binasbi kamaa taquulu saad u odhanaysid yaa abaa cabdilaah wa fi nasqna waxaad odhan yaa zaydu zaydow wa camru iyo camarow bidami ويا زيد زيد وأبا عبد الله بالنصب إلا أبا عبد الله ومضافه وهكذا سداس وكلا أيضا أيها هذا حكم البدل بدل كحكم كيسة إيو النسق النسق حكم كيسة لو كان هدوء أهان لها المنادى منادوه معربا هل كان لحدا كي صورو إشارة يا إما لسعوتا لو كان المنادى معربا ولحدا كي صورو إيه منادوه معرب كأهابو كوغو إشارة ولك وحكو سقناضي في نحو يا زيد زيد اليعملات hadalka ayaa zaydu zaydow zaydalyacmalaati yacmalaadow hadalkaa ah hadaba haddaynu nidha yaa zaydu zayd alyacmalaad haddaynu eegno gabay bay ku jirtay sidaynu ognahay ereyga yacmalaad ana jamcu yacmalatin baa la yidhaahdaa jamcu yacmalatin waana hasha qiimaha leh ee u samaysan marka horeba ama lagu daabacay shaqada iyo firfircoonida yaa zaydu zaydow zaydalyacmalaati hadalka ah. zaydka dambaan ka hadlayaaye fatxuhumaabaa bannaan in labadaba la fadxiyo ow dammul awali baa bannaan ka hore in la damiyo yaa zaydu zayd alyacmalaad labadaba waa la fadxin ka dambe fadxun baynu u haynaa ka horena fadxaha dama u wehelisa yaa zayda zayd alyacmalaad tawjiiha wejka damaha iyo wejka fadxaha sharaxa inoo haya idaa taqarara markuu sugnaaday almuna idaa taqarara markuu sugnaado almunaadaa loo dhawaaqaha almufradu la keli yeelay mudaafanka iyoo la idaafeeyey naxu yaa zaydu zayd alyacmalaad oo kale muxuu yidhi cafwan idaa takarara markuu soo noqnoqdo taqara maaha waa takarara idaa takarara markuu soo noqnoqdo almunaadaa loo dhawaaqaha almufradu lakeli yeelay mudaafan isagoo mudaaf ah sida yaa zaydu zayd alyacmalaad oo kale zaydkii baa soo noqnoqday jaaza laka waxaa kugu bannaan fil awali ka hore wajhaani laba weji axaduhumaa midkood addamu waa in la damiyo wadaalika kaasina calaa taqdiirihi waxaa lagu qadarayaa munaadan mufradan munaade mufrada waa la damin jiray dee wayakuunu haanii haaniguna wuxuu noqon xiinaidin markaa imaa munaadan munaade saqada minhu uu ka xadfan yahay xarfu nidaa xarfu nide waimaa cadfulbayaan iyo cadfulbayaan waimaa mafcuulan iyo inuu mafcuul yahay bitaqdiiri acni intaba dee fadxuu mutay wathaaniika labaadna alfadxu waa in la fadxiyo ka hore wadaalika kaasina waxa weeye calaa ana alasla asalku wuxuu ahaa yaa zayd almayacmalaad zayd alyacmalaad yacmalaadkaa labadaba loo idaafeeyey uma اkhtulifa fiihi waa la ysku khilaafay qole waxay yidhaahdeen ka hore ayaa laga xadfay ka dambena waan loo sugay qolena waxay yidhaahdeen ka dambaa laga xadfay kadibna kii horaa muqxam laga dhigay kii xagga ee ka dambe ayaa laga xadfay oo inta la qaaday baa muqxam laga dhigay mudaafka iyo mudaaf mudaafuleyhiga dhexdooda hadana dhacaya waa la isku khilaafay adigu fa sibawayhi wuxuu yidhi xadafa alyacmalaad xudifa alyacmalaad yacmalaad waxaa laga xadfay min ahaani haaniga lidalaalati alawalka hore tusintiisa caleyhi uu tusinayo wa uqxima zaydunna waxaa lagu qoray uqxima aqxama buu iga qoraya aniga wa uqxima zaydunna waxaa lagu qoray bayna almudaafi walmudaafi ileyhi inta ka dambe laga xadfay yaa zayd alyacmalaad zayd alyacmalaad buu ahaa zaydka dambe yacmalaadka ka xadaf muxuu noqday yaa zayd alyacmalaad zayda buu noqday zaydadii hala qaado mudaafka mudaafileyhi dhexdooda halagu tuuro yaa zayd zayd alyacmalaad zaydkaas dambe dhexda ku jira yacmalaadka ku xiga ayuu kiisii xadfan yahay ka horana ka dambea loo idaafeeyey wa qaala lmubaridu wuxuu ihi sheekha mubarid la yidhaahna xudifa alyacmalaad waa la xadfay min alawal baa laga xadfay lidalaalati haani baa looga xadfay ka dambe tusintiisa calayhi uu ku tusinayo wa kullun mid kasta oo min alqowleyni labada qowl ah fiihi waxaa ku sugan takhriijun takhriijin calaa wejhin daciif weji daciifa wax lagu takhriijinayo o lagu saarayo amaa qowlu sibaweyhi qowlka sibaweyhi fa fiihi waxaa ku sugan alfaslu in la kala saaro bayna almutadaayifayni laba isku idaafaysan haddii la idhaha sibaweyho ka dambea laga xadfay baa tidhi maxaa haddaba muqxam looga dhigay mudaafulaygi mudaafka loo kala saaray wahumaa iyaguna kalkelimati waaxida bay isla ahaayeen siba wehi kelmaddaasaa daciifisay wa amaa qowlulmubaridi mubarid qowlkiisii fa fiihi waxaa ku sugan alxadfu in laga xadfo min alawali ka hore lidalaalati haani haaniga tusintiisa calayhi uu ku tusinayo wa huwa qaliilun kaasina wuu yar yahay walkasiiruka faraha badanina cagsuguu ka soo horjeeda in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam yaa ayukan yaa ayuhaa kan annebiyu nebiga ahow nebiga ahow nebigunbaa lasii tilmaamayaa ha sheekh yaasiin